alxamdu lilaah rab اlcaalamiin sala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira xadiiska afar iyo kontonaad can anas bni malik anas ibni malik waxa uu yidhi qaala asaabat innaasa sanat cala cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam dadka waxaa haleelay sanatun abaar baa haleeshay calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka fa bayna anabiyu sala allahu aleyh wasalama yakhdubu fii yowmi jumuca wakhti gudihii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u khudbadaynaayo maalin jimca gudaheed qaama acraabiyun waxa kacay nin reermiya baa kacay fa qaala wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow halaka almaal xoolihii waa halaagsameen waa baaba'een xoolihii waa baaba'een wa jaaca alciyaal yacni markaa dadkii la masruufaayeyna waa gaajoodeen yani marka waxaweye ciyaal kuma gaar ahoo keliya carruurta waxay ciyaal noqonayaan wixii la masruufaayey maatadii oo dhan bay markaa noqonayaan maatadii oo dhan bay noqonayaan waa kullu man yucaal waa cid kasta oo markaysaga la masruufo yani markaa weeya fadcu llaha lana ilaahay noo bari fa rafaca yadayh markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood baa nebigu sala allahu alay wasalm sare u qaaday wamaa nara fi samaa'i qazaca wuxuu gacmaha cirka u taagay walxaal maa naraa aanaan ku arkayn fi samaa'i cirka aanaan ku arkayn qasacatan in yar oo markaysagaa daruur ahoo khafiifa in yar oo caada iyadaanaan cirka ku arkayn ayuu gacmaha cirka u taagay qasacadu waxa weeye waa daruur yar oo khafiifa waa caadka yani samadu waxa weeye waa bannaan tahay ya wax daruura iyo wax caada midnaba ma leh yani intaa noo muuqata fa fawaladii nafsii biyadih wuxuu ihi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantaho allah ah baan ku dhaartaye maa wadacahumaa labadii gacmood hoosuma dhigin riwaayana waxay sheegaysaa yani weeyaan wadacaha marka waxa weeye gacmihii hoosuma dhigin bay markaa noqonaysa maa wadacahumaa labadii gacmood hoosuma dhigin xataa saara asaxaabu amhaal aljibaal ilaa waxa weeye daruuro ay soo kaceen daruuro ilaa ay soo kaceen saara waa kaceen weeye amhaala aljibaal xaalay buuraha la mid yihiin bay soo kaceen xaalay buuraha shabbahaan oo buuraha la mid yihiin bay soo kaceen umma lam yanzil can minbarihi intaa dabadeed nebigu calayhi asalaatu wasalaam kama soo degin mimbarkiisii xataa ra'aytu almatara yataxaadaru cala lixyatihi sala allahu alayh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam kama soo degin mimbarkiisii xataa ra'aytu almatara ilaa uu markaa waxa weeye aan arkay roobkii aan arkay aan roobkii arkay yataxaadaru xaaluu ku soo daadanayo calaa lixyatihi garhkiisa uu ku soo daadanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa cariishoo hadduu roobku yimaado waa daroori jiray yacni korku mid roobka celinaya ma ahayn cariish buu ahaa yacni markaa darooraya markuu roobku yimaado marka mimbarkii nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo saaran ayuu duceeyey gacmaha sare u taagay gacmihii intay sare u taagnaayeen keliya ayaa markaa cirkii daruur soo yeeshay oo daruur soo baxday ya oo daruur soo kacday khudbaddii buu nebigu sii waday calayhi salaatu wasalaam gacmihii waa dejiyey khudbaddii buu sii waday intii markaa mimbarka uu saarnaayo uu khudbadaynayey ayaa haddana roobkii markaa waxa bilaabmay markaa di'itaankiisi weliba ku darso oo khudbadda nebiguna sala allahu alayh wasalam ee jumcada u khudbadaya ma dheerayn waayo wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ina qisara khudbati rajuli wa tuula salaatihi ma'inatun min fiqhihi wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ninka markaa waxa khudbaddiisu inay gaabato salaadiisuna ay dheeraataa waa calaamad ku tusinaysa faqiihnimadiisa ku tusinaysa weeye marka sidaas aawadeed sida uu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam inay fiqhiga calaamad u tahay dee inuu khilaafaa yacni markaa waxa ma dhacayso marka khudbaddiisioo weliba aan dheerayn oo marka hadallo koobkooban nebigu u odhanaayo jeedinaayo ayaa roobka bilaabmay di'itaankiisii dabeedna masjidkii baaba soo darooray dabeedna garhkii nebiga sala allahu aleyhi wasalam ayaa biyihii markaa waxay ku soo daateen biyihii roobku famuirnaa yowmana dalika wa min alghadi wa bacda alghadi famudirnaa waa naloo roobeeyo roobkaa noo da'ay yowmana daalika maalintayada kaas ah wa min alghadi berrina waa noo da'ay wa bacda alghadi berrinta ka dambaysana waa noo da'ay waaladii yeliihi ka ku sii xigana waa noo da'ay xata aljumucata alukhraa ama xata aljumucatu alukhraa ilaa waxauu noo da'ayey ilaa jumcada kale waa noo da'ayey xata aljumucata alukhraa ilaa jumcada kale waa noo da'ayey oo la yidhaahdo waxa weeyaan waa caatifo oo la nasbiyo sida yowma ay u kordhigantao kale yowmana loo nasbiyo xata aljumucata alukhraa amaba la rafciyo xata aljumucatu alukhraa oo laga dhigo marka ibtidaa'iya laga dhigo markaana waxay noqonaysaa xata aljumucatu alukhraa jumcada kalena yacni waxa weeye mudirna waa naloo roobeeyo roobka waa noo daal waxay noqonaysaa jumlo kale inay ku jirta ayay noqonaysaa oo khabar loo qadaro wejiga saddexaadna waa banneeyeen oo waa in markaa jaarra ay noqoto waa xata aljumucati alukhraa waxaa markaa shuraaxdu u wadaan isku macno inay noqonayso ilaa jumcada kalena uu da'ayo haddana saddexda wejiba waa banneeyeen waxaana markaa culammada qaarkood agtooda mashhuurka ah haddii waxa weeye khaayo laga dhigo inay qaarkood waxay qabaan markaa inay ka baxayso oo markay leeyihiin akaltu samakata xataa ra'suha xataa ra'saha xataa ra'siha yacani laba weji waxay noqonaysaa inuu markaa eh, madaxa kalluunkuna inuu yahay mid la cunay laakiin wejiga saddexaad waxay noqonaysaa inuu isagu yahay hayru ma'kuul oo haddii la yidhaahdo akaltu samakata kalluunkii baan cunay xataa ra'suha ay xataa ra'suha ma'kuulun wax kale iska daayay madixa kalluunku wuxuu ahaa mid la cunay wey haddii la yidhaahdo xataa ra'sahana waxay noqonaysaa caatifo yani mafcuulka mafcuulu bihiga lagu cadfayaa oo akaltu samakata xataa ra'saha marka waxa weeye waxay ka dhigan tahay waa ra'saha madaxeedana waa cuna waa caatifo marka la yidhaha xataa ra'siha wuxuu noqonaysaa bay yidhaahdeen sida mashhuurka ah ra'sigu inuu yahay hayru ma'kuul isagu inaan la cunin marka jaarro laga dhigo yacni marka haaye ay noqoto ilaa laga gaadhaayo halkaas marka intaas iyadu waa ka hadhanta intaas iyadu waa ka hadhan tahay markay jaarro noqoto ra'sigu wuxuu noqonayaa bay hayru ma'kuul ala kulli xaal waxaa dhici karta in marka ay tahay weji culammada qaarkood ay mareen wejiga kalena ay marka banneeyeen marka halkan waxa weeye shuraaxdu iyagoo saddexda ku banneeyey haddana waxay u wadaan isku macno inay tahay siyaaqana waxaa laga fahmaya kolleyba jumcada dambe roobku inuu da'aayo waayo haddaanu roobku da'ayn jumcada dambe dee looma qabeen in la yidhahdo ilaahay noo bari inuu roobka markaysaa naga qaado wa qaama dalika alacraabiyu waxa istaagay jumcadii dambe ninkii reer miyiga ahaa ee maalintii hore kacay kii baa istaagay ashu waxay noqonaysaa cahdiyay noqonaysaayo markii hore isagoo munakara la soo sheegay qaama acraabiyun haddana waxaa la sheegay isagoo alleh fa casaa fircawn rasuula iyadoo markii hore markaa isagoo munakara lasoo sheegay oo kale weeye aw qaala khayruhu ama wuxuu yidhi anas kii midaan ahayn oo kaleo isaguna reermiyi ah ayaa kacay jumcadii labaad fa qaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow tahaddama albinaa'u dhismihii waa dume dhismayaashii waa dumeen wa qariqa almaal xoolihiina waa qarqoomeen oo biyihii baa qarraqay fadcu allaha lana ilaahay noo bari inuu roobka naga qaado fa rafaca yadayh riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan nebigu sala allahu alayh wasalam inu dhoo la caddeeyey hmm gacmuhuu sare u qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu ihi allaahumma ilaahayow xawaalayna roobka noogu shub hareeraha yaga noogu shub ay ijcal ilmatara xawaalayna roobka waxaad ka yeeshaa mid marka agagaarka yaga hareeraha markaysa markaa mid noogu da'ah ka yeel walaa calayna mid korka korkayaga nagu da'ah ha ka yeelin ay walaa tajcalhu calayna famaa yushiiru biyadihi nebigu ma tilmaamin calayhi salaatu wasalaam gacantiisa kuma tilmaamin ilaa naaxiyatin gees intii ka ahaatay iyo dacal min asaxaabi daruuraha ka mida ma tilmaamin ila nfarajat inay faydinto mooyaan ya geestii markaa u tilmaamaba waa faydmayse wa saarat almadiinatu madiini waxay noqotay mila aljawbah sidii gabal oo kale ay noqota madiine markaa intaa ay ku fadhido yacni daruurtii waxa weye way ka wada faydantay hareerahay u faydantay yani cirki wuxuu noqday halkaa ku beegan markaa madiina gabal oo kaleu noqday markaa bannaan isagu hareerahoo dhanna buuxaan roobkii markaa hareeruhu ka da'aya misla aljawbati sidii gabal oo kaley noqotay markaa daruuruhu ka madhan yihiin oo ay ka faydan yihiin hareerahana ay kaga wareegsan yihiin wasaala alwaadi togii baa socday qanaatu qanaat ahaa waxaa weeye cadfu bayaan ama bedel in markaa waxa waadiga magaciisa la odhan jiray qanaat ayaa markaa uu ku tusinaya xadiisku wasaal alwaadi togii baa socday qanaatu qanaat ah ama ka bedelo qanaatu qanaat baa socday waa tog magicii shahran bil buu soconayey bil buu markaa qulqulayo biyuhu marayeen marba in maraysaba ama ha badnaato inta maraysa ama ha yaraatay walam yaji axadun qofba iman min naaxiyatin gees kama iman jihooyinka kala duwan ilaa xaddasa biljawd ilaa uu ku warramay mooyaane roob fara badan uu ku warramay jawd waa bifatxi ljiim jiimku kordhigay yahi roob fara badan uu ku warramay xadiidkan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya in waxa weeye nin reer miyi yimi deedna nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu la hadlay inuu yidhi xoolihiina waa halaagsameen maatadii way gaajootay ilaahay noo bari oo roob nooga bari nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam khudbadda inaad ku hadashaa waa qalad yacni markaa ha hadlin ama in lagu hadlaa ma bannaana waa ka aamusay taasoo waa u taqriiriyey waxaa laga qaadanayaa dan daraaddeed ruuxa ula hadlaaya khatiibka jumcada khudbadaynaya inaan markaa dhibi ku sugnayn hadalkaa uu khudbadda gudaheeda ku hadlayna jumcadii inaanu ka baabi'inaynin ayaa laga qaadanaya arrinkaasi u bannaan yahay saynu hore usoo sheegnay nabiga sala allahu aleyh wasalam in akhlaaqdiisu wanaagsanaydna xadiisku waa ku tusinayaa nebigu ma dagaalin ma maagin maxaad mar kaloo infiraaqo ahay igu iman weyday ma odhan yacni waxa weeye Eh, kullu dalika kuma odhan yani dalabkii ayuu ka yeelay nabigana sala allahu aleyh wasalam wuxuu laga codsado haddayna dembi ahayn uuna kari karo waa u fulin jiray laba shay oo kastoo la dooransiiyo ka sahlan buu qaadan jiray haddaanu dembi ahayn hadal kuma celin nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu gacmuhu sare u qaaday dabeedna waa duceeyey waxaa laga qaadanaya marka roobdoon lagu ducaynaayo gacmaha in sare loo taagaayo jumcada gudaheeda khudbadda iyadoo lagu jirana ducada roobka ku saabsan ama ha ku saabsanaato istisqaa ama ha ku saabsanaato saxwi talabu saxwi ama talabu suqya kay doonto ha noqotee gacmaha in la rafcinaya laga qaadanaya khudbadda jumcada marka la khudbadaynaayo khatiibku gacmaha ma taagayo ducooyinka kale aan roobka ku saabsanay waayo nebiga sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin isagoo jumco khudbadaynaya duca aan roob ku saabsanayn gacmaha inuu taagay lagama soo rarin sidaas aawoodee xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey saxaabada qaarkood markay arkeen umarada qaarkoodoo gacmaha taagaya waatay hadalka adag ku yidhaahdeen qabbaxa allaahu haatayni alyadayn ilaahay ha xumeeyo labadaa gacmood nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynaayo jumcada kama kordhin jirin inuu farta taago marka wuxuu tilmaamay saxaabigaasi wuxuu tilmaamay xadiidka muslim inaan nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmaha taagi jirin markuu khudbadaynaayo jumcada waxaa lagu xambaarayaa xaalkan roob aynay ku saabsanayn laakiin roob hadday ku saabsan tahay xadiiskan baa loo hayaa waa laga reebayaa mas'aladaas ee ducooyin kale hadduu ku duceeyo gacmaha ma taagayo saasoo kale dadkuna gacmaha ma taagayaan duco kale aan roob ku saabsanayn hadduu ku duceeyo jumcadii gacmaha ma taagayaan laakiin hadduu roob ku duceeyo gacmaha waa taagayaan gacmaha waa taagayaan marka inay dadku gacmaha la taageenna axaadiista qaarkood bay ku soo aroorto xadiis bukhaariga ku jira ayaaba ka mid a ah axaadiista saa sheegaysa calaa kulli xaal axaadiista qaar bay ku aroortay inay gacmaha la taageen waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah xadiiska ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam sida loo ajiibi jiray loo aqbali jiray waa laga qaadanaya waayo isla markiiba waxaa la arkay ducadii aqbalaadeedii baa la arkay oo iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmihiiba aanu hoos u dhigin ayaa markaa daruurtii soo muuqatay kadibna isagaan mimbarka ka soo degin baa roobka di'istiisii bilaabanta oo masjidka ku soo darooro garhka nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni dhibcihii roobku ay ku soo daateen markii dambena ma noqon roob yare roob fara badan buu noqdayoo caam ah ayuu noqday oo mahiigaanan kala go'ayn oo da'aayey jumco ilaa ka jumce yacni intaas da'ayey marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a dadka sabirkoodu siduu u yar yahay waayo markii hore abaar bay ka cabanayeen aynay lahaayeen xoolihii waa halaagsameen ya maatadina waa gaajootay markii dambena roobkii bay xamili waayeen hadda waa wiy qura wiy qura usbuuc waaxid baa roobkii ay xamili waayeen markaasay haddana yidhaahdeen dhismayaashii dume xoolihiina qarqoome ee ilaahay noo bari in roobka naga qaado marka waxaa laga qaadanayaa aadamiga siday u taag daran yihiin sabirkooduna u yaryahay wax badanna aynay xamili karin ayaa laga qaadanaya waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah nebigu calayhi salaatu wasalaam markan labaadna hadal kuma celin dalabkii ay ka dalbadeen waa ka aqbala laakiin siday u doonayeen uma ducayn waayo sidaas roobka naga qaado markaa naga jooji nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam ee haddii roobku markaa u bato waxaa lagu ducaynayaa meelaha marka waxa weeye aanu dhibaatada dadka ku keenaynin in marka waxa weye ilahay roobka ku shubo oo xaggaa loo leexiyo allaahumma xawaalayna walaa calayna roobku markuu bato in saa lagu duceeye aan la odhanayn allahuma arfac canna ilah roobka naga kor qaad inaan saa la odhanayn ayaa markaa laga qaadanaya ducadii labaadna ilaahay waa ka aqbala waxay noqotay marka waxa madiine inaanu roob ku hayn laakiin dhulalka kale ee waxa weeye markaa yani markaa miduu roobka ka da'ayo roobkii markaa u ka da'ayo roobku inuu da'aano maslaxay dadka u tahy maslaxa ayay u tahy marka meeshii uu darar ku yahay uun inuu meeshaa ka duwo oo meesha kale markaysa marka waxaan yani uu markaa ugu shubo allahuma xawaalayna walaa calayna siaa in lagu duceeyo ayaa laga daliishanaya xadiiska yani masaa'il badan bay culammadu kala baxaan waxaa ka mid a dhibaatada jirta in marka waxa weeyaan la sheegi karo halaka almaal wajaca alciyaal markii dambena maxaa la yidhi tahaddama albinaa waghariqa almaal yacni waxa weeye dhibaatooyinka ka waranka laga warramayo la sheegayo yani waxa weye ikhbaar laga tilmaamayo oo ducadii ay sabab u tahay yani cabasho ilaahay laga cabanayo inayna noqonaynin haddii marka ay tahay sababta ducada loo dalbaday loogu sheegaayo cabasho ilaahay laga cabanayo inaynay noqonaynin oo aan dhibi ku sugnayn hadday mujaradaalikhbaar tahay ayaa laga qaadanayaa xadiisku ku tusinaya xadiisku uu ku tusinaya waxaa laga qaadanayaa marka dhibaatadaasi ay timaaddo roob la'aanta iyo waxa la midka ahi cidda ahlulfadliga in loo tago la yidhaahdo ilaahay noo bari istisqaagu si kalena waa u soo arooro waa in markaa bannaanka loo baxo oo markaa salaaddii la tukado salaatulistisqaa oo dabeedna markaa waxaweyan yani imaamku duceeyo ayaa markaa iyadana waa soo aroorta tanna wax waxaweyan waa mid labaad oo markaa sidaa ugu timi marka waxaa laga qaadanayaa in tan lagu kaaftoomo oo salaaddii istisqaaga aan lala imanna inay tahay mid furan oo bannaan ayaa laga qaadanaya xadiiska shan iyo konton can cabdillaahi ibni cumara ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam kaana yusallii qabla duhri rakcatayn cabdullaahi bnu cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu tukan jiray salaada duhur ka hor laba ragcadood buu tukan jiray wa bacdaha rakcatayn salaada duhur kadibna wuxuu tukan jiray laba ragcadood ayaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam u tukan jiray wa bacda almaqribi rakcatayni fii beyti maqribka dabadiisana wuxuu tukan jiray laba ragcadood gurigiisuu ku tukan jiray gurigiisa ayuu ku tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa bacda alcishaai ragcatayn cishaa kadibna wuxuu tukan jiray laba ragcadood ayuu tukan jiray wa kaana laa yusallii bacda aljumucati xataa yansarifa fa yusallii rakcatayn wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yusallii midaan tukan bacda aljumucati jumcada dabadeeda midaan tukan buu ahaan jiray xataa yansarifa ilaa uu laabto oo guriga uu ku laabto ma tukan jirin jumcada kadib fa yusallii waa tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray oo uu guriga ku tukanayo xadiiskanna bukhaari iyo muslim labaduba waa soo wariyeen labaduba waa soo wariyeen xadiisku wuxuu tilmaamayaa salaada duhur laba ragcadoodna inuu ka horraysiin jiray laba ragcadoodna ka dambaysiin jiray siyaalo kalena waa soo aroortay oo waa in afar laga horraysiiyo labana laga dambaysiiyo waana siduu sheegaya xadiiskii tilmaamaaye labaiyo tobanka ragcadood haddii in maalintii la tukado xadiis baa wuxuu ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa labaiyo toban ragcadood oo sunna a ah maalintii tukadaa guri baa ilaahay jannada uga dhisaa labiyo tobankaa ragcadood waxay noqonayaan afar duhur ka horreeya iyo laba ka dambeeya waa lix iyo laba maqrib ka dambeeya waa siddeed iyo laba cisho ka dambeeya waa toban iyo laba subax ka horreeya waa laba iyo toban iyo laba subax ka horreeya waa labiyo toban ragcadood marka laba iyo tobankaa ragcadood ruuxa tukada baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam guri baa ilaahay jannada uga dhisaa guri ayuu jannada uga dhisaa zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam mid ka mid midaa ah soo warinaysa xadiiska waxay tidhi markii aan nebiga ka maqlay laga bilaabo laba iyo tobankaa ragcadood kama tegin hal mar qura ee maalin kasta waa la laba iyo tobankaa ragcadood markaasaa raawigii ka sii warinayana wuxuu leeyahay ummu xabiiba inay ahayd baan filayaa ummu xabiibo saan uga maqlay xadiiskaas laba iyo tobankaa ragcadood hal mar kama tegin raawigii ka sii warinayana saas laeg bu isaguna yidhi waxay ku tusinaysaa siday cibaadada ugu dadaali jireen bay ku tusinaysaa dariiqo kale waa jirtaa waa in afarna laga horraysiyo afarna laga dambaysiyo marka intani laakiin waa inta ugu yar in laba ragcadood laga horeysiyo labana laga dambaysiyo maqhribkana tukada gurigiisa ku tukada laba ragcadood lbuyuut baa la odhan jiray salaada maqrib ee salaadda sunnaha maqribka salaatulbuyuut waa salaaddii guryaha saasaa lagu magacaabi jiray marka waxa fiican hadday u suuragal tahay guriga inuu ku tukado haddii kale ayn dee u suuragal ahayna dee masjidka waa iskaga tukanaya masjidka waa iskaga tukanaya fii beytihi culamada qaarkood waxay u celiyeen tan dambe keliya ee ku xigta bacdina waxay yidhahaan may intaba ha loo wada celiyo oo waxa ka horeeyo dhan bay u wada noqonaysa laakiin wejiga markaa toddambe keliya in loo celiyo waxa weeye waa weji markaa waxawan yani maqbuula weeye oo fiican weeye cishaha dabadiisa wuxuu tukan jiray laba ragcadood salaada jumcada dabadeedana wuxa nebigu sala allahu aleyh wasalam u ahaan jiray midaan tukanin ilaa uu laabto oo bimacnaa guriga uu ku laabto markaasuu dabeedna laba ragcadood tukan jiray fa yusallii waa la rafcinayaa oo fa yusalliya la odhan maayo haddii la nasbiyo oo fa yusalliya la yidhaahdo waxay u dhacaysaa inay yansarifa ku cadfantay marka macno faasidaa ka imanaya oo waxay noqonaysaa ma tukan jirin jumcada dabadii jumcada dabadeed ma tukan jirin bay noqonaysaa ilaa uu laabto oo dabeedna laba ragcadood u tukado yani marka macno faasida meeshii ka imanaya marka tan dambe in la isbaatinayo salaada marka uu labada ragcadood tukanayo ayaa macnuhu u dhacaya fa yusalli waa tukanaya nebigu sala allahu aleyh wasalam ragcatayn laba ragcadood buu tukanaya markuu laabto dabadeed marka way rabxisanta jumcada waxaa soo aroortay in afar ragcadood laga dambaysiiyo xadiis baa wuxuu ku yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ruuxa sunno tukanaya jumcada dabadeed afar ha tukado waa markaysaa sunna qawliya afaraa tukada ka badanna waa soo aroortay baa layihi lix ragcadood iyo bacdu ahlicilmi baa waxay yidhahdeen masjidka hadduu ku tukadana waa inuu afarta tukadaa fiican hadduu guriga ku tukadana inuu laba ragcadood tukadaa fiican tafsiilkaana culamada qaarkood baa la yimi riwaayo lagu soo wariyey waa jirtaa laakiin riwaayadu qawiye ma aha riwaayadu riwaaya qawiya ma aha marka waxa fiican in afarta ragcadood uu tukadaa fiican haddii kaloo afarta aanu wada tukan karaynin labada ha tukado xadiiska lix iyo konton can ibni cumara qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam ibnu cumar wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lanaa annaga nagu yidhi lammaa rajaca markuu ka noqday min alaxzaabi yacnii markaa gaashaanbuurtii gaalaaduu ka soo noqday waa markii waxa weeye gaaladii isweerka ka haysay madiina ay noqdeen oo iyagu tageen ila markii hore way dul deganaayeen yacni waxa weeye xaaladdaasaa laga hadlaya lamaa rajaca markuu ka soo noqday min alaxzaabi waxaa loo jeedaa min ghaswati alaxzaab yacni dagaalkii axzaab markuu ka soo laabtay nebigu calayhi asalaatu wasalaam gaashaanburihii baa tegey markaasuu day ka soo kaceen meeshay difaaca kaga jireen laa yusalliyanna axadun yaanu tukanin qofna alcasra salaadda casar ila fii bani qurayda bani qurayde marka waxa weeye agtooda inuu ku tukanayo mooye meel kale yaanu ku tukan bani quraydana waxay ahayd qolo yuhuudoo ballanfur samaysoo nebiga ku ballanfurtay furtay qadri bay sameeyeen ballankii ay buriyeen heshiis bay nebiga la lahaayeen calayhi salaatu wasalaam dabeedna heshiiskii bay ka baxeen gaaladii bay marka waxa garab u ahaayeen gaaladii ayay la dagaal gelayeen oo ay islahaayeen marka waxa weeye yacni maanta ka takhallusa yani waxaweye muslimiinta maanta waxaweyan yani u dhammeeya ballankii saasay u jibiyeen dee markii wixii ay rabeen u suuro geli waayeen qoladii gaashaanbuurtii gaalaad kuwii markaa ku yimi waxaweeye duulaanka ku yimi waa iska laabteen dabeedna waxay noqotay qoladii marka waxa dee madiino deganayd agteeda ee yuhuudda ahayd ee ballanka furtay iyo dee muslimiintii baa loo kala tegey markaasaa nebigu sala allahu aleyhi wasalam wuxuu amray in waxaweye qoladaa xaggooda lagu baxo waxaana dhacday sida markaa axaadiista qaarkood ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil u yimi markaasuu ku yidhi waxa weeye annagu weli markaa waxaan yani qalabkii maanu dhigin qalabkii baa dhigteen markaa dee amar xagga ilaahaya in qoladaa lagu baxo ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyooday qoladaas ballanka furtay ee ballankii jebisay in lagu baxo markaasaa nebigu hadalkan odhanaya laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda yani deg nimankaa ha loo gaadho casr meel kale yaan lagu tukan reer bani qurayda agtooda mooyaan saxaabadii waa baxeen fa adraka bacdahum barhkood waxaa soo haleelay nusqada qoraysa markaa in bacdiga godayso sida kale ka fiican in bacdana la kordhigo casrigana la gudo sida saxdi waa saas fa adraka waa soo haleelay bacdahum bacdii saxaabada ka mida alcasru casarkii baa soo haleelay fi ariiqi dariiqa gudihiisu ku soo haleelay waddada intay ku jireen baa salaadii casar yacni wakhtigeed yimi ou gabaabsi noqday wakhtigoodii oo weliba gabaabsi ah ayaa soo xaadiray fa qaala bacduhum bacdii saxaabadii ka midii waxay yidhahan laa nusallii ma tukanayno xataa na'tiyahaa ilaa reer bani qurayda meeshoodii aanu tagno wa qaala bacduhum bar kaloo saxaabada ka mid yihiin waxay bal nusallii waa tukanaynaa waaya salaadda wakhtigeedu baxaya lam yurad minna nalagama doonayn ama lam yurid minna nagama doonayn nebigu calayhi salaatu wasalaam yurad haddii la yidhahdo nalagama doonayn weeye yurid haddii la yidhahdana nebigu nagama doonayn bay noqonaysa nalagama doonaynin mina annaga daalika kaasoo casar inaannu ka tagno nalagama rabin ba inaannu degdegno bas baa nalaga rabay macnuu waxay tahay degdeg nimankaa u gaadha markaa dariiqa intay kusii tukadeen oo si deg dega u tukadeen bay dabeedna marka waxay u socdeen qoladii kalena waxay yidhahaan may annagu meelaan bani qurayda ahayn ku tukan mayno dee xoogaa masaafena waa jirtaa reer bani qurayda ya dabeed waxaa dhacday intii baa qoraxdii ka dhacday qoraxdii baa dhacday reer bani qurayda waxay tageen iyagoo qoraxdii dhacday bay tageen halkii bay deedna ku tukadeen fadukira dalika lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam arrinkaa waxaa loo sheegay nebiga calayhi asalaatu wasalaam baa loo sheegay falam yucanif waaxidan minhum nebigu ma dagaalin oo ma canaanan mid ka mida labadii qaybood yacnii axad ka mida ma ma dagaalin waa ka aamusan xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ku yidhi saxaabada laa yusalliyana axadun ilcasra ila fii bani qurayda saxaabada ay isku khilaafeen fahamka xadiidka marka ikhtilaafka afhaamka fahamadu inay kala duwanaadaan oo deliil keliya iyagoo deliishanaya ay dhici karto fahmo kala duwan inay ka qaataan ayaa laga qaadanaya ikhtilaafyada qaarkood waxay ikhtilaafu afhaam daliil keliya laga yaabaa markaa qaarba inay si u fahmaan qaarba ay wax ka deliishadaan ya xadiis yacni markaa uu nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam oo tilmaamayey waqaftu haahuna wacrafatu kulluha mowqif warfacuu can batni curana ayaa fuqahadii qaarba si u fahmay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mawdican baan istaago carafo ka mida laakiin carafo oo dhammi waa meel la istaago laakiin meesha curano la yidhaahdo toggaas sare uga kaca sare uga kaco isaga ha istaagina jumhuurku waxay yidhaahdeen curana carafo kama mid aha wuquufkeeduna asixi maayo imaam maalikna waxaa laga sheegay inuu yidhi maya haddii la istaago waa asaxaysaa laakiin waa laga fiican yahay wuxuu ka fahmay warfacu can badni curana iyadoo carafo la soo sheegay oo carafatu kullaha mowqif la yidhi waxaa loo sheegayaa waa maxay amaakintii kale lama sheegin warfacu can musdalifa lama odhan ya warfacu maa bayna musdalifa wa carafa lama odhan warfacu an batni curana marka la yihi carafatu kulluha mawqif warfacu an batni curana wuxuu u fahmay iyada lafteedu inay carafo ka mid tahay laakiin laga fiican iyada in la istaago ya saas aawadeed buu wuxuu yidhi markaa xaj waayi maayo hadduu curano istaago yani waxaw ismi inuu yimaado ama naqsi yimaadaa waa shay kale weeye jumhuurkiina waxay u fahmeen carafo kama mid aha qofkuna uma asixin marka waxaa jira wax la ikhtilaaf afhaam fahmadu inay kala duwanaadaan waa dhacdaa oo daliil keliya ay dhici karto qaarba inay si u fahmaan saxaabadii qaarkood markay arkeen waqtigii inuu gabaabsii yahay dariiqay kusii tukadeen waxaana yidhaahdeen waxaa loo jeedo muraadku ahaa degdega oo nimankaa degdeg u gaadha saasaa muraadku aha dee dariiqa intay kusii tukadeen bay sii socdeen daahirka lafdigay qabsadeen qolada kalena daahirkay qabsadeen ya waxay meelaan eh, ahayn banu qurayda kuma tukanayno bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen qolana waa salafu ahli lmacaani qolana waa salafu ahli daahir qolada daahirka qabsatee tidhaahda naska daahirkiisa ee macaanida iyo maqsuudka looga jeediye xikmada aan eegaynin ya waxaa salaf u ah qoladaa yidhi meelaan bani qurayda ahayn ku tukan daahirka lafdii qabsaday qolada macaanida iyo maqsuudka eegaysana waxaa iyagana salaf u ah qolada tidhi markaa waxaan looma jeedin inaan salaadda ka tagnee deg deg baa laynaga rabay ee deedna dariiqa kusii tukatay iyagaan bani quraydo gaadhin ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen waatuu ibnu xasmi yidhi haddaan la socon lahaa bani quraydo meel ahayn kuma tukadeen kulay ku noqoto habeenka kale barhkiisa hadday gaadhayso nisfuleylka hadday gaadhayso meelaan bani quraydo ahayn kuma tukadeen buui ya calaa kulli xaal inay mar walba dee waxa weeye saasoo kale samayn jireenna kama muuqato saxaabada laftoodu dee waxa weeye ma aha mar walba inay markaas sidaas ahaayeen markaa suuradan hadday dee waxa weeye siday daahiryadu sheegayaan waafaqeen macnaheedu maaha mar walba inay waafaqayeen oo dee shaa'ic bay ahayd saxaabada dhexdooda inay waxaweye macaanida iyo maqsuudka ay eegaan laakiin suuradani waxay noqonaysaa suure naadira oo qaarkood ka dhacday ayay noqonaysaa arrin mutarida oo yacni sidaa mar walba ay samaynayeen ma waxay bacdi ka deliishadeen mujtahid kasta inuu musiib yahay waayo nebigu sala allahu alay wasalam midna ma dagaalin marka kullu mujtahid musiib mid kastoo ijtihaado waa musiib bacdi baa ka deliishaday laakiin saxdu waxay tahay inaan daliil ugu jirin ya inaan daliil ugu jirin baa saxdu tahay waayo labaduba waa ijtihaadeen inaan la tacniifinoo nebigu qolana aan u dagaalini sheegi mayso inay musiib yihiin lianna almujtahida laa yucannafu wa in akhta mujtahidka lama dagaalo lama canaanto walow haba khata'abe mid la dhaleecaynayo ma aha hadduu khata'a xataa mid la dagaalayo oo la canaananayo ma aha yani waxa weeye waa mid markaa ma'juur ah ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhطa'a falahu ajraan saas weeye marka labada qolo waxaa sawaabka usii dhowaa qolyaha dariiqa ku sii tukaday markay arkeen wakhtigu inuu baxaayo qoladaasaa sawaabka u dhowaa kuwa kale ayaa markaa khata'ay sida saxiixa ah laakiin markay khata'een waxa ugu badane la samayn lahaa maxay tahay in la yidhahdo salaaddii la kaalaya waa inay la yimaadeen salaaddii tukada in la yidhaahdo ila khata'a bay arrinkan uga tageene khata'una wuxuu ka dhigan yahay dee ta'awul maadaama ku dhaco khata' ay tahay yacni nisyaankii oo kaleu iskale xukum yahay ya marka waxa ugu badane la amri lahaa maxay tahay in la yidhahdo tukada salaaddii hadda tukada ficlanna waa fuliyeen taasu waa tukadeen markaa saas aawadeed ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uga aamusay sidaasu uga aamusay waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu alay slam siday ugu dadaalayeen awaamirta nebiga oo ay u fulinayeen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye aanu markaa midnaba odhan kanaa khaldamay iyo kanaa toonna arrinka haddii ijtihaad ku sugan yahay oo wajiyo kala duwan ay aqbali karto inaan mujtahidka lagu inkirayn xataa hadduu khatao annahu laa yunkaru calayh xataa hadduu khatao inaan lagu inkirayn ayaa laga qaadanaya waa dhici kartaa munaaqasho yani in dee daliilka iyo wax la mida loo sheego waa aqbali kartaa laakiin lama canaananayo lama tacniifinayo sida xadiiska laftiisuba sheegaayo sida xadiiska laftiisuba tilmaamaya reer bani quraydana markii lagu duulay waynagii sheeganay ballan inay buriyeen markaa sababtaasaa loogu duulay isweer baa laga qabtay dhufisyadoodii bay galeen markii dambe markii isweer muddo laga hayay sacd ibnu mucaad xukunkiisa ayay markii dambe isku dhiibeen waxayna islahay waa idin hamranaya oo waagii hore waxaa ka dhexayn jiray reer bani qurayda iyo aws xulafaa ka dhexayn jirta taxaaluf baa jiray marka waxays yidhahdeen bar inuu idiin hamrado isagu oo idinka khafiifiyo Eh, waxaa laydinku xukumaayo maadaama xulafanimo ay idinka dhexan jirtay sacd ibnu cadni markaa goobta ma joogin madiinaa laga yimi oo dhaawac buu noqday ghaswatu axzaab oo in yar ka horraysay ayuu dhaawac ku noqday marka halkaasaa laga yimi nebigu waa aqbalay calayhi salaatu wasalaam in xukunka sacada ay isku dhiibaan kama diidin waayo nebigu sala allahu alay wasalam maa khuyira bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun isman yacani laba arrin haddii la dooransiiyo ka sahlan buu dooran jiray haddaanu dembi ahayn waa ka aqbalay waxaanu idhi sacad hala doono ma odhan sacad waa dhaawac oo markaa mana joogo goobte khasab isku dhiiba xukunkayga ma odhan waa ka aqbalay sacad buu markaa cid u diray sacad baa la soo qaaday isagoo dhaawaca dameer baa lagu soo qaaday waa la keenay markaasaa dabeedna markaa sacad laga dejiyey oo nebigu yihi qumuu ilaa sayidikum faanziluuh dameerkii baa laga dejiyey iyagiina sidii bay markaa waxooga ku soo baxeen oo isku dhiibeen marka sacad inuu xukunkiisa ku xukumo ayaa marka ay noqotay natiijadu sacad waa ka ijtihaaday nebigu waxba su'aalin calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xukunkaygaan ku xukumaya waxay tahay wax alla wixii rag ah in la dilo wixii maata iyo markaa waxa weeye dumar iyo carruur ahna in marka waxawan yacni la addoonsado oo markaa addoommo laga dhigo nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunkaas sacad waa ku farxay waxaanu yidhi xukunkii ilaahay buu ku xukumay yani min fowqi sabci samaawaat xukunku ilahay kaga soo xukumay ayaa sacad ku xukumaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam taana waxay kutusinaysaa cilmiga sacad inuu markaa cilmi lahaa inu ijtihaadkiisu markaa waafaqay sidii saxda ahayd yani markaa ayaa ay ku tusinaysa sidii baa deedna lagu fuliyey oo lagu xukumay marka xaaladdu saasay u dhacday waxalla wixii markaa rag oo qaangaar ah waa la laayey wixii maata'ana waxay noqdeen in addoommo markaa laga dhigo xadiiska toddobiyo konton can anasin qaala kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam waxaan jiray rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam laa yakhduu midaan kallihin oo aan subaxa ciidda soo bixin yowma alfitri maalinta marka waxa weye yowmu alfitri waa ciidda marka waxaweyan ramadaan laga ciidaayo oo ramadaan ay dhammaatay oo soonkii laga afuraayo yowma alfitri waa maalintaas maalintaa midaan soo bixin buu ahaa maalintaa ciidda ciidda shawaal maalinta ugu horraysa waa ciiddii markaa soonfur ama markaa rabadaan markii laga afuraayey ciidda la ciidaayo xataa ya'kula tamaraat ilaa nebigu cuno calayhi salaatu wasalaam xabbado timira ilaa u cuno subxii marka uma soo bixi jirinoo ma qaban jirin xaggii markaa garoonkii ciidda lagu tukanaayo ma qaban jirin ilaa uu dhowr xabboo timira cuno wa canhu min ariiqin aanin waxaa kaloo anas lagaga soo wariyey ariiq labaad isaguna saxiixa ku sugan bukhaari wayakuluhunna ya'kuluhunna witraa wuxuuna cuni jiray xabadaha timirta ah witran xaalay tiro isdheer yihiin ay witri u saaxiib yihiin xadiidkan bukhaari ayaa soo wariyey muslim inuu markaa la wadaagay ma hayno bukhaari baa la gaar noqday waxaanuu tilmaamayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam ciidulfitriga salaadda ciidda intaanu soo tukan ka hor inuu wax sii cuni jiray xabbado timiruu sii cuni jiray timirtaa uu cunayana wuxuu ka dhigi jiray mid tiro isdheera buu ka dhigi jiray culammadu waxay isweydiiyaan ma arrin tacabudiyaba oo aan macnaha sidaa uu u sameeyey iyo xikmada ku jirta aynaan garanayn mise waa arrin macquul macna ah oo macnaha uu sidaa u yeelay la garanaayo ama la fahmaayo sida saxiixi waxay tahay waa inuu yahay arrin macquul macna ah oo macnihiisa la fahmayo weeye sida uu caynkan u sameeyey sababtuna waxay tahay ramadaan oo dhan baa la soo soomanaa subaxani waa subaxii koowaad ee ramadaan laga afuraayey haddii waxa weeye markaa aan timirtan la cunin aan wax la sii cunin waxaa la ismoodsiin karaa weli xukunkii marka ramadaan in la istisxaabayo ilaa ciidda laga soo tukanayo marka taa si loo jibiyo oo loo caddeeyo maya in marka waxa weeye marba haddii ramadaan ay baxday in hor wax laga sii cuni karo xikmadaasi waa ku jirtaa waxyaalaha laga qaadanayo waxyaalaha laga qaadanayo ayay ka mid tahay marka xikamka ku jira ayay marka ka mid tahay waxaa kaloo ku sugan inay marka waxa lagu afurayo markan la cunayaa timir inay noqotona yacni xikmad baa ku jirta oo marka waxa weeye sidii ramadaantaba timirta loogu afuraayey ayaa haddana timir lagu afuraya saasi fiicanta manaafic badan baana ku jirta timirta yacni nafciyo badan bay timirtu leedahay yacni quwadii iyo xooggiina waa ka qayb qaadanaysaa indhihii waa ka qayb qaadanaysaa manaafic fara badan ayay markaa leedahay waxaa xadiiska ku sugan inuu witri ka dhigi jiray tiro isdheer bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen tiradan isdheer ee nebigu ka dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam waa si yacni waxa weeye tadaawiya ku jirta nooc isdaaweynaa ku jirta waatii xadiiska ay ku soo aroortay man tasabaxa bisabci tamaraati cajwatin yacni markaa toddoba xabbo oo timiroo cajwo ah ruuxa markaa salaada hore markaysaga aan wax kale jidiinkiisa ka degin ruuxa cuna waxa weeye maalinta sun iyo sixirtoonna waxa ma yeelaan marka culamada qaar waxay dhahen tadaawi baa ku jira dhowrka xabee timirta tiradu isdheer tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa ku jira eh, in waxa weeye ay la milicsanaayo ilaahay inuu witri yahay oo marka waxa weeye maadaama ilaahay keli yahay ayaa marka waxaweye timirtiina laga dhigay yani markaa mid isdheer oo witrinimada marka waxa kala mida ah, yani saas laga dhigay saas ayaa laga dhigay culamada qaarkoodna saas yadaa bay yidhahdeen culamada qaarkood waxay yidhahen hadduu waayo timir hadduu waayo si uu u xaqiijiyo afraaddii waa inuu wax kale ku afraa laakiin marka hore afdalku waa inuu timirtaa ku afro xadiiska toddobiyo konton can ibni cabbaasin can inabiy sala allahu aleyh wasalam cabdullahi ibni cabbaas wuxuu bukhaari ka soo wariyey Eh, ibnu cabaas marka la ilaaqo iyadoo cabbaas inama badan lahaa haddana waxay ku dhacaysaa cabdullahi bay ku dhacaysaa in ayadaasi waxay noqotay calamun bilhalaba in halabada isticmaalku u fara batay u haalib noqday inuu calam ku noqday saas yada wey waxaanu ka mid yahay cabdullahi ibnu cabaas yani min alcabaadilu ka mid yahay saxaabada marka cabdilaahiyada ku caanbaxay yani saxaabo badan baa cabdullaahi la odhan jiray cabaadile marka leeyahay saxaabadii cabdullaahi la odhan jiray oo dhan kuma wada dhacayso waayo culamada qaarkood waxay yidhahdeen ilaa laba boqoloo saxaabi ayaa la odhan jiray cabdullaahi bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen laakiin afar ka mida ayaa marka cabaadila la itlaaqo ay ku dhacays waa cabdullahi bnu cabaas iyo cabdullahi bnu cumar iyo cabdullahi bnu camrin iyo cabdullahi bnu zubayr afartaas weeye xataa cabdullahi bn mascuud kuma jiray yidhahdeen culammadu marka cabaadila la itlaaqayo sababtu waxay tahay cabdullahi bin mascuud hore u dhintay oo sannaddii labiyo soddon ama saddex iyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay saxaabadan kalena waa ka dhimasho dambayse marka cilmigoodii baa loo baahday markaasaa waxay masaa'isha markay ka fatwoodaan oo wax sheegaan ale cabdullahi baa saa yidhi markaasaa dabeed markii dambe la yidhi cabaadiladaasaad qabta waqhtiyada qaarkood bay ra'y isku waafaqayaan markaa sidaas marka ayaa caanbaxu ku yimi marka cabdullahi bin mascuud kuma jira baa layidhi beyt bay qaarkood ku cabbireen abnaa'u cabbaasin wa camrin wa cumar wabnu zubayri hum cabaadilatu alqurar yacni waxa weeye afarta markaa beytkaas baa qaar ka cabbireen marka cabdullahi ibnu cabbaas waa cilmi badnaa waxaa la odhan jiray albaxru ayaa la odhan jiray yani kii badda ahaabaa markaa la odhan jiray yani xabruulummana waa la odhan jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil barakadii ducada nebiguna calayhi salaau wasalaam waa ka muuqata can ibni cabbaasin can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaau wasalaam malcamalu fii ayaamin afdala minha fii haadih mal camalu camal ma ahaan fii ayaamin maalmo gudahood afdala mid ka fadli badan minha acmaasha fii haadihi ayaamahan gudahooda yacni markaa camal kagama fadli badna yacni markaa ayaamo kale in la sameeyo kagama fadli badno ee ayaamahan markaa gudahooda in camal saalixa lala yimaada afdal ah oo fadli badan qaaluu wala ljihaadu waxay yidhahen rasuulka ilaahayow wala ljihaadu jihaadkuna kama fadli badna miya qaala wala ljihaadu jihaadkuna kama fadli badna ilaa rajulun kharaja yukhaatiru binafsihi wa maalih ay ilaa jihaadu rajulin nin jihaadkii mooyaane ninkaasoo kharaja baxay yukhaa'iru xaaluu miidaaminayo khatar mid u bandhigayo ka yeelayo binafsihi naftiisa iyo wa maalihi maalkiisaba falam yarjic bishayin oo aan waxba la soo noqon yacani naftiisina waa ku baxday jihaadkii oo waa lagu dilay waa istishaaday xoolihiisina waa ku galeen oo waa lagu qaatoo gaaladii baa ku qaadatay kaas isaga fadligiisa cidi gaari mayse kaas isagu waa ka hadhan yihi laakiin wax kaloo dhan camallada wanaagsan ee maalmahan gudahooda lala yimaadaa ka fadli badanoo afdalka ah Eh, maalmahan maalmahan loo jeeda waa maalmihe culamadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ayaamaha loo jeeda waa ayaamu tashriiq waa maalmaha hilbawadradka weeye koob iyo tobanka bisha dulxija iyo laba iyo tobanka iyo saddexiyo tobanka ayaamu tashriiq maalmahaasaa loo jeeda bay yidhahdeen fii haadihi ay fii ayaami tashriiq baa laga tilmaamaya bay yidhahdeen waana sida imaamu albukhaari uu u deliishaday xadiiska oo u baabaystay baabun alcamalu fii ayaami tashriiq baab caynkaasuu u guntaday oo la yidhaahdo camalka la camal falo ayaamu tashriiqa gudahooda marka ayaamu tashriiqaas inay fadli badan yihiin ayuu markaa ka deliishanaya kaasi waa weji sababtuna waxay tahay ruwaaddii xadiiska soo warisay qaar ka mida ayaa waxay yidhaahdeen ayaamu tashriiqu u jeedaa dabeedna taasuu bukhaarina qaatay ou sidaa u aqbalay wejiga kale waxay tahay waa in la maalmahan waxaa loo jeedaa waa maalmaha tobanka dulxija ugu horeeya weeye cashru dilxija ayaa loo jeeda waana sida imaamu tirmidi uu kitaabkiisa u baabaystay oo wuxuu u guntay baabuu marka macnaha ku tilmaamaayo inay tahay eh, ayaamaha eh, tobanka dulxija fadligooda markuu markaa ka hadlayey buu xadiiskan ku soo arooriyey labada wejina waxaa sii fiican in lagu fasiro xadiiska in laga tilmaamayo tobanka dilxije uga horeeya sidaas ajwad ah oo fiican waxaana caddaynaya riwaayaadka qaarkood baa sidaas yadaa ku soo arooray oo yani markaa tilmaamaya maalmaha tobanka ah maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allaahi min hadihi alayaami alcashri maalmahan tobankaa gudahooda axabba iyo axabu labada waa la odhan karaa marka xadiiska saa lagu soo warinayana waxaa soo wariyey imaam axmed musnadkiisa waa ku soo wariyey iyadoo nasaqa xadiiska mar ay ku jirto mar kalena wuxuu soo wariyey isagoo marka raawigu ku fasiraya uu leeyahay yacni alcashir tobankaa markaa uu ku fasiray laakiin mararka qaarkood baan ku fasirayne uu ku daraya xadiiska tirmidi waa soo wariyey isagoo markaa xadiiska ku daraya wejiga kalena uma soo warinba dayaalasi waa u soo wariyey isaguna saasi la eg abu cawaan mustakhrajkiisa marna isagoo raawigu ku fasirayuu soo wariyey marna isagoo xadiiska nasakiisa ku daraya ayuu soo wariyey daarimi isaguna waa soo wariyey isagoo marka xadiiska ku daraya inay maalmahan gudahooda tahay usaa ku daray marka tobanka maalmood in loo jeedo riwaayadkaasi ay tilmaamayaan waxaan la ogsoon yahay maalmahan tobanku inay fadli badan yihiin waatay culamada qaar kuma fasiraanba walayaalin cashrin in loo jeedo cashru dilxija yani tobanka dilxija calaa qawl haata culamada qaarkood ay sidaas yani markaa ku fasireen waxaana soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afdalu ayaami dunya ayaamu alcashr maalmaha adduunyada waxa ugu khayr badan maalmaha tobankaabaa ugu khayr badan xadiiska sidaa tilmaamayana waxaa soo wariyey bazaar iyo ibnu xibbaan iyo baa soo wariyey bazaar wakhayruh ayaa soo wariyey haythamina waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiisku waa xasan isnaadkiisu waa xasan buu yidhi albanina waa saxiixiyey fi saxiix aljaamic wahayrih wuxuu yidhi xadiisku waa saxiix waa saxiixiy xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya maalmaha adduunyada ugu khayrka badan ee ugu fadliga badan inay tahay maalmaha tobanka ah ee dulxija uga horraysa waxaana weliba ku jira yowmu carafa ayaa ku jirta maalinta yowmu carafa la yidhaahdo ayaa ku jirta maalinta yowmu carafa la yidhaahdaana dee waa maalin aad u fadli badan waatuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min yowmin akara min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa ma jirto maalin ay ka badan tahay xoraynta uu ilaahay addoommo ka xoreeyo naarta ka xoreeya ay ka badan tahay ma jirto maalinta carafa cid naar laga xoreeyo waxaa ugu fara badan wakhti naar laga xoreeyo yowmu carafa wa inahu layadnuu uma yubaahi bihim almalaa'ika intaa dabad ilaahay waa soo dhawaada addoommadiisa u soo dhawaada dabeedna addoommada ayuu markaa waxa weeye malaa'igtii u sheegaa qadarkooda iyo sharaftooda ya yacni ka ag ah ou yidhahdaa maa araada haaulaa kuwaasi maxay doonayaan isagoo ilaahay og ayuu odhanaya maxay doonayaan culamada qaar istifhaam bay u fasireen culamada qaarna waxay u fasireen mawsuul ya ay yidhahdeen maa araada haaulaa'i xaasilun lahum waxay kuwaasi doonayaan waa helayaan kuwaasi waxay doonayaan waa helayaan xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha marka maalinta addoommo naar laga xoreeyo ugu fara badani waxay noqonaysaa dee maalinta ugu fadliga badan ayay noqonaysaa xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam maalinuu shaytaanku ka dulli badan yahay oo ka cadho badan yahay ou ka ciil badan yahay maalinta carafa ma jirto waa maalinta ugu dulliga badan yahay uguna ciilka iyo cadhada badan yahay sababtuna waxay tahay khalqiga badan ee markaa naarta laga xoraynayo daraaddeed ayuu ka ciishoonayaa oo ka diiqadoonayaa oo dhib ku ah, ah dhib ku ah yowmu carafa iyo yowmu jumuca keebaa fadli badan bay culamadu isweydiiyaan ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen hadduu ninku yidhaahdo haweenaydiis yani anti taaliqun fii afdal yowm gabadh yahay waxaad furan tahay maalinta ugu fadliga badan maalintay furmaysaa ya xilliga ugu fadliga badan baad furantahay hadduu yidhaahdo wakhtigay furmaysaa waa goorma imaamu nawowi wuxuu odhanayaa eh, asxaabtaydu waxay kaleeyihiin masalada laba qowl sharax ayuu ku keenaya asxaabtaydu waxay ka leeyihiin masalada laba qowl qowl odhanaaya waxay furmaysaa fii yowmi aljumuca asxaabta qaarkood ay doorteen asxaab wujuuha shaaficiyo iyo qowlka labaadoo ah waxay furmaysaa yowmu carafa waana asaxuhaa buu yidhi waa qowlka sixada badan inay yowmu carafa furmayso waayo yowmu carafa waa ka fadli badan tahay yacni yowmuljumuca waa ka fadli badan tahay waxaa sidaa keensaday oo culamada qaarkood yowmujumuca u hormariyeen waxaa soo arooray xadiis sheegaaya khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalin waxaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan qorraxi soo baxdo maalinta yowm ljumuca ayaa ugu khayr badan in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muslim baana saxiixa kusoo weriye marka taasay xadiiskaasay culamada qaarkood qaateen dabeedna waxay yidhahen yowmu ljumuca ayaa fadli badan laakiin sida saxiixa waa in yowmu carafa ay ka fadli badan tahay waa midda koowaade dee waa kaa xadiiska nebigu ku sheegay afdalu ayaami addunya ayaamu alcashr maalmaha dunyada waxaa ugu khayr badan maalmaha tobanka ah maalmaha tobankaana dee yowmu carafa waa ku jirtaa yowmu carafa waa ku jirtaa waana maalinta ugu fadliga badan yanii yowmuljumucana kolleyba waa soo gelaysaa oo waa dhici karta inay soo gasho ama mid ay ka soo gasho ama laba goor ay ka soo gasho oo haddii waxa weeye maalinta koowaad ayaamulcashrigu uu noqdo ama maalinta labaad yani yowmu jumca noqdo maalin labaadoo kale ayaa markaa soo gelaysa iyaduna jumca ayaa soo gelaysa marka waxaa dhici karta in la yidhaahdo dee haddii labaduba ku jiraan xuja kuguma jirto daliil markaa kuguma jiro yacni carafo iyo jumuca labaduba waa ku wada jiraan labaduba waa ku wada jiraan waxaa la odhanayaa xadiiskan kale ee tilmaamaya inay tahay maalinta ay ugu fara badan tahay wakhti ilaahay cid naar ka xoreeyo iyo inuu maalinta ilaahay soo dhowaanayo addoommada fadligoodana uu ka sheegaayo malaa'igta agtooda lafteed waxay sheegaysaa afdaliyo aan u sugnayn fadli aan u sugnayn yowma jumuca way taasoo kale maalinta jumcada laguma sheegin marka waxay ku tusinaysaa in yowmu carafa ay afdal tahay ayuu ku tusinaya waa midda kale xadiiska kale waa ka tilmaamaya waa maalinta shaydaanku ugu dulliga badan yahay oo ugu ciilkiiyo carada badan yahay taasina waxay tilmaamaysaa yacni khayraadka maalintaas yani marka inuu ka diqadoonayo ka cirhtoomayo taana laguma sheegin yowmuljumuca laguma sheegin marka sidaas aawoodee qowlka saxiixi waxay tahay waxaa fadli badan yowmu carafa fadli badan sidaas ayaa saxiixa oo markaa qawi ah ama xadiiska soo arooray ee sheegaaya xadiiska la sheegay sheegaaya yacni khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu carafa ida waafaqa yowma aljumuca isagu ma sugna waa daciifun jiddan yacni dacfigiisu waa daran yahay kaasi isagu waxa weeye labadana waa kulminayaayo markay labadu isku beegmaan ayuu afdal tilmaamaya waa daciifun jiddan dacfigiisu aad yo aad buu u daran yahay aad yo aad ayuu markaa u daran yahay marka sida saxiixi waxay tahay waa in maalmaha yowmu carafa ay ugu fadli badantahay tahay ta kale yowmuljumuca waa maalin soo noqnoqonayso dee ayaamaha usbuuca inay ugu fadli badantaa lagu xambaaraya waayo sanadkii dee waxaa ku jira yacni konton jimca ku jira ama koob iyo konton jimce ayaa ku jira sannadaha qaarkood yani sannad kastaba konton jimco waa ku jiraan sanadaha qaarkoodna koob iyo konton jimce ayaa markaa ku jira sannaddii sannadda waxaynu ka hadlaynaa sanada qamariga ah sanada qamariga ahina waa saddex boqol iyo afariyo konton maalmood weeye iyo markaa saacado marka toddoba meeloodoo min kontoni waxay noqonaysaa saddex boqol iyo konton bay noqonaysaa afar maalmood baa is soo dhex taagay afartaasi dee marna jimca iyo kuwa ku xiga ku beegmi ama maalmaha kale ku beegmi wahaakada taas marka calaa kulli xaal sida marka waxa weeye saxiixii waa in yowmu carafa ay fadli badan tahay weeye oo fadliga markaa ziyaadada ayadu leedahay labada maalmood waa fadli badan yihiin culammaduna markaa saasay ugu taradudeen oo kole taradudkaasi jiraa laakiin sida saxiixii waa wejiga aynu sheegnay xadiidkan fii haadihi marka waxaa looga jeedaa maalmaha tobankaa looga jeeda marka camal saalixa noocu doonaha noqdo ama salaad ha noqdo ama dikri ha noqdo ama sadaqada ha noqdo ama waxaweye qur'aan akhris ha noqdo ama waxaweeye eh, soon ha noqdo yacni camal kastaoo saalixa soo geliy camal saalixa eh, maalmo gudahood yacni markaa kama fadli badna acmaashaasi eh, fii haadihi maalmahan tobankaa gudahooda camal saalixa yacni markaa kama fadli badna yani wakhti kale haddii la samayn lahaa maalmahan buu afdal ku yaho ku fadli badan yahi ayuu afdal ku yaho ku fadli badan waa masaladii ay odhan jireen yani mas'alatulkuxli la odhan jiray marka waxaa laga tilmaamaya maalmo kale in camalka lala yimaadiyo maalmahan gudahood in lala yimaado camalka saalixa in maalmahan gudahooda lala yimaado afdal ku yaho ku fadli badan yahi marka waxa weye heyrkeed buu kaga fadli badan yahay iyo maalmo kale minha damiirka ku jira culamada qaar waxay ahaan camalku u noqonaya biictibaari ilmacna oo qurbu ugu noqonaya qurba Hmm. culamada qaarkoodna waxay maya acmaashu u noqonaya waayo camalkii dee waa camal oo dhan oo acmaal buu ku dhici marka acmaashu u noqonaya acmaasha ayuu u noqonaya marka camal saalixa maalmo gudahood in lala yimaadaa mid markaa camalka saalixa ka fadli badan ma aha fii haadihi tan gudaheeda lagula yimaadaa yacni maalmo kale in lagula yimaado yacni kama fadli badnee maalmahan in lagula yimaado gudahooda ayuu camalka saalixu afdal ku yahoo ku fadli badan yahi macnuhu saasuu dhacay markaasay waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuulallaahi xataa jihaadku oo maalmo kale lala yimaadaa kama fadli badna miyaa camalka saalixe maalmaha lala imanayo markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa jihaadka maalmo kale lala yimaado kama fadli badna camalka wanaagsan ee maalmaha lala yimaado mooyaane nin waxa weeye marka xoolihiisii iyo naftiisii jihaadka ula soo baxay oo dabeedna markaa waxaaan waxba la soo noqon aan waxba la soo noqon shuraaxda qaar ba waxay u fasireen falam yarjic bishayin wax maalkiisa ka mid ah aan la soo noqon naftiisao keliyaa soo noqotay shuraaxda qaar baa saa maray ibnu bataal inuu haabaan filaya shuraaxda qaarna waa ka soo noqlinaya laakiin sida saxiixi waxay tahay waa inaanu naf iyo maal midnaba la soo noqon ee labaduba ay ku galeen sida saxiixi waa saas waxaana taas caddaynaya riwaayaadka qaarkood baa sii caddaynaya sida riwaaye jawaaduhu wa uhriiqa damuh mooyaane mid faraskiisiina waxa weeye lagu dilay oo lagu baqnagooyey dhiiggiisiina lagu daadiyey marka naftii iyo maalkii labaduba inay ku baxeen buu tasriixinaysaa riwaayada abu cawaana mustakhrajkiisa usoo warinay riwaaya kale waxay sheegaysaa ilaa man laa yarjicu binafsihi wa maalihi waa riwaayo kaleo abu cawaana saasay iyaduna markaa tilmaamaysa riwaayadkan laftooda waxaa soo arooray falam yarjic bishayin min dalik min dalika qaar inay ku darayaan bishayinna waa nakiro fi siyaaqi nafyi dhacday marka waxay ku dhacaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaayo waxay ku dhici dhammaan bay ku dhici maalkiiyo naftiiba way ku dhici maalkiiyo naftiiba way ku dhacays marka sida saxiixi waa inaan labada midnaba ayna soo noqon saas yadaa weeye macnaha looga jeedaa taas taas waxaa laga qaadanaya afdalyada maalmahana ay fadli badan yihiin iyo in camalka saalixa aad loogu dadaalo hadday dikri tahay hadday duca tahay hadday sadaqa tahay hadday marka waxaweye cibaado kale tahay hadday sunnayaal tahay yacni in aad iyo aad camalka saalixa nooc kastoo camalka saalixa ka mid ah in lagu dadaalo la farabadsado ayaa laga qaadanaya waxaana laga qaadanayaa maalmaha maalmo la fadli inayna jirin waxaa la daba la isweydiiyaa waa habeenadii bisha ramadaan ugu dambeeyey tobankii ramadaan ugu dambeeyey ee leylatuqadri uu ku jiri miyayna ka fadli badnayn waxay kaga jawaabeen ahlucilmiga qaarkood marka laga eegaayo xagga maalmaha waxa fadli badan maalmahan tobankaaba fadli badan xagga habeennada marka laga eegaayana waxa fadli badan habeennada ramadaan ugu dambeeye tobanka ah marka qaarna waxay ku fadli badan xagga habeennimada oo wakhtiga habeenkii ayay afdal yihiin qaarna waxay ku fadli badan xagga maalinta ya hadday maalinimo noqoto waxa fadli badan tobanka maalmood ee dulxija ugu horeeya hadday habeen noqotona waxaa fadli badan tobanka habeene ugu dambeeya bisha ramadaan ayaa fadli badan leylatulqadrina waa ku jiraa leylatulqadriguna maalinta ma galee habeenku galaa habeenka ayuu galaa saas yada saasayna isaga hor imanayn ayna isu caaridan qaarna waa biictibaari layaal yani qaarna waxa weye waa biictibaari alahyaam saas waxaa laga qaadanaya saxaabadu inay garanayeen jihaadku inuu fadli badan yahay sidaas aawadeed bay camaladii kale waxay ka soo dooreen inay nabiga su'aalaan jihaadka walaljihaadu ya marka fadliga jihaadku inuu weyn yahay laga qaadanaya saxaabaduna saa ogaayeen saxaabaduna ay saa ogaayeen ayaa markaa laga qaadanaya waxyaalaha uu ku tusinayo ka mida halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk